ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى آل محمد mawduuc waxa uu ku saabsan yahay addacwatu ila allah yeedhmada xagga ilaahay dadka loogu yeedhaayo ayuu mawduucu ku saabsan yahay marka wuxuu u badnaan doonaa laba dhinac xagga fadliga ay leedahay addacwatu ila allah xagga ilaahay in dadka loogu yeedho fadliga ay leedahay dhinacaas iyo dhinaca labaad oo ku saabsan sifaadka uu leeyahay qofka la rabo inuu xagga ilaahay dadka ugu yeedho oo dacwad wado sifaadka looga baahan yahay wax ka mida in laga tilmaamo oo aynu ka warranno awalan intaynaan taa gelin addacwatu ila allaah addacwa waa yeedhmo yeedhista dadka loo yeedhaayo mar waxaa dhici karta in loogu yeedho xaq iyo diin ilaahay marna waxaa dhici karta in loogu yeedho baatil marka mid walba waa lagu isticmaala lafdiga dacwa ha yeeshee waxaa qaydaysa addacwatu ila allah yeedhmada dadka loo yeedhayo oo xagga ilaahay loogu yeedhay waxaa loogu baaqayaa diinta ilaahay iyo tawxiidka ilaahay iyo taacada ilaahay iyo rasuulkiisa la ateeca ayaa loogu yeedhayaa waana layna amray sidaas oo ilaahay wuxuu amray in dadka loo baaqoo loo yeedho oo xaggiisa loogu yeedho oo rabbi wuxuu yidhi udcu ilaa rabbik u yeedh dadka xagga rabbiga ugu yeedh cid kale loogu yeedhi maayo waxaa loogu yeedhayaa tawxiidkii ilaahay iyo diintii ilaahay baa loogu yeedhayaa wuxuu kaloo allah yidhi udcu ila sabiili rabbika bilxikmati walmawcidati alxasanati wajaadilhum bilatii hiya axsan u yeedh ilaa sabiili rabbik waddada rabbigaa dadka ugu yeedh xikmad ugu yeedh oo markaad dadka u yeedhayso usluub xikmadoo wanaagsan ugu baaqo ugu yeedh waana wanaagsanna ugu yeedh kulana dood siba siday ka wanaagga badan tahay kula dood wajaadilhum bilatii hiya axsan aayaddu waxay sheegaysaa saddex siyood oo dadka loola hadlaayo marka loo yeedhaayo mid waa xikmad midna waa waano wanaagsan midna waa dood wanaag badan oo usluub wanaagsan loola doodaayo loola murmaayo bimacnaa xaqaa la doonayaa in loo caddeeyo sida lagula doodayana waa siba siday ka wanaagga badan tahay wey dadkii waa kala duwan yihiin qaar xaqii waa jecel yihiinoo xaqay doonayaan ha yeeshee xaqii waynay garanayn waana jecel yihiin waana doonayaan xaqa kuwaasi waxay u baahan yihiin xikmad in lagula khitaabo oo si wanaagsan wax loogu sheego waa sida xikmadda laga cabbira ee sidaa loola hadlo xaqa marka loo sheego xaqa waa qaadanayaan kamana noqnoqonayaan kamana doodayaan mana murmayaan qolo labaad xaqii waa jecel yihiin laakiin baatil baa mashquuliyey haddayse garan lahaayeen xaqa kamay weecdeen xaqa waxay ku mashquulsan yihiin baatil almashquulu laa yushqal kuwaasi waxay u baahan yihiin iyaguna xaqii jecel laakiin baatilku mashquuliyey waana wanaagsan in la waaniyo oo targhiib iyo tarhiib in lagula khitaabo cabsigelin lagula hadlo naarta iyo waciiddada in la xasuusiyo iyo goodiyada in lagu waaniyo targhiib rajogelin iyo jeclaysiin jannada iyo raallihaanshaha ilaahay iyo waxa lagu gaadhayo la jeclaysiinaayo oo fadaa'ishta nusuusta ku saabsan iyo waciidka iyo fadliyada nusuusta ku saabsan lagu akhriyo iyaguna waxay u baahan yihiin waana wanaagsan dood uma baahna waayo xaqii bay jecel yihiin hadday garan lahaayeenna waa door bid lahaayeen qolo saddexaad yagu xaqa waa khilaafsan yihiin shubahaad baana markaa ku sugan agtooda waa doodayaan waa asaraartamayaan shubahaadkaasay isku daafacayaan iyagu waxa weeye waana iyo usluub wanaagsane anfici maayo waxay haystaan bay waxay u qabaan inuu xaqii yahay waana ku doodayaan wixii kale dalaal iyo baadi bay u haystaan dalaal iyo baadi ayay u haystaan shubahaad baynay sheegayaan ay doonayaan inay cuskadaan oo waxooda ku saxgareeyaan oo waxa khilaafsan ay kaga hor tagaan kuwaasi waxay u baahayeen iyagu dood allah wuxuu yidhi wajaadilhum bilatii hiya axsan waxaad kula dooddaa siba siday ka wanaagga badan tahay kula dood siba siday ka wanaag badan tahay kula dood wuxuu kaloo allah yidhi waltakun minkum ummatun yadcuuna ila alkhayr ha idinka mid noqoto koox dadka ugu yeedhaysa khayrka wa amar bacdu ahlicilmi waxay yidhaahdeen minta waxaa loo jeedaa bayaaniyaa loo jeedaa oo waxaa laga tilmaamayaa dhammaantiin waxaad noqotaan ummad dadka khayrka ugu yeedhaysa wa mintu waa lilbayaan qaar khayrka dadka ugu baaqaya dhammaantiin noqda sida loo yidhaahdo liyakun minka rajulun saalixun iyadoo loo jeedo nin wanaagsan noqo waxaa kaloo loo fasiray in la yidhaahdo minta waxaa loo jeedaa tabciid oo waxaa laga tilmaamayaa qayb idinka midii ah sidaa ha noqoto sidaa qudheeda marka loo fasiro dadka kale in laga ridaayo inay wanaagga amraan xumaantana reebaan ma aha ee waxaa loo jeedaa koox u banbaxday oo u xil saaran oo iyagu shaqadaas isu taagay ha idinka mid noqdaan laakiin lama diidaayo dadkii kalena inay khayr amrayaan waayo ruux kastoo muslimaba waxa saaran inta uu kari karaayo dadka inuu u sheego man ra'aa minkum munkaran falyughayirhu biyadih fain lam yastatic fa bilisaani fain lam yastatic fabiqalbih wadalika adcafu liimaan yacni nebigu wuxuu yidhi sala allahu aleyh wasalam ku kastoo idinka midoo arka shay munkarah gacanta ha ku beddelo hadduu kari kari waayo gacanta inuu ku beddelo afka ha ku beddelo hadduu awoodi kari waayo afka inuu ku beddelana yacni qalbiga ha ka naco qalbiga inuu ka naca culammadu waxay dhahen waa fardu waa faral ruuxnaba aan ka dhacaynin oo ruux walba saaran laakiin afka iyo gacanta inuu ku bedelaa waa fardi kifaa'i ah oo ummadda qaar buu saaran yahay qaarna waa ka dhacaya waa midda kale wuxuu ku xidhan yahay istitaaco in la kari karaayo ayuu ku xidhan yahay takyiirka qalbiga laga beddelayaa isaga ruux waliba waa awoodi karayaa waa arrin mustataaco la kari karaayo ruuxaan awoodayni ma jiro inuu qalbiga ruux waliba ka noco waa kari karaa laakiin arrinka ku saabsan inuu gacanta ama afka ku bedelo waxaa dhici karta dadka qaarna inay awoodi karaan qaarna awoodi kari waayaan saas aawadeed baa nebigu yidhi sala allahu aleyh wasalam man ra'aa minkum munkaran falyughayirhu biyadih fain lam yastatic fabilisaani yacni saas yadaa nebigu yidhi sala allahu aleyh wasalam wuxuu kaloo allah yidhi wa cala albiri waltaqwa yacnii isku kaalmaysta khayrka iyo taqwada isku kaalmaysta waa amar waalamru yaqtadi alwujuub amarkuna wuxuu keensanayaa waajibnimo ayuu keensanaya xagga fadaa'isha haddii la eego aad iyo aad baa loo ammaanay in khayrka dadka loogu baaqo ama loogu yeedho waxaaba lagu daray sababaha ummaddani ay ku noqotay ummadaha ta ugu khayrka badan inay wanaaggana amrayso xumaantana reebayso oo waxa uu ilaahay yidhi kuntum khayra ummatin ukhrijat linnaasi ta'muruuna bilmacruufi wa tanhawna cani almunkari wa tu'minuuna billaah waxaad tihiin ummad ta ugu khayrka badan baad tihiin waxaa amartaan macruufka waxa wanaagsanee san ayaa amartaan waxaa reebtaan xumaanta waxaa rumaynaysaan ilaahay marka saddexdaa arrin baa la sheegay inay wanaagga amrayaan inay xumaanta reebayaan inay ilaahay rumaynayaan waxaanuu ilaahay sheegay ummadta ugu khayr badan inay tahay ummatu muxammed sala allahu alayh wasalam sidaas ayuu sheegay nebiguna sala allahu alayh wasalam waxau yidhi antum tuwafuuna sabciina ummatan antum khayruhaa wa akramuhaa cala allah xadiiska imaam axmed musnadka ku soo wariyey waxa uu nebigu yidhi sala allahu aleyh wasalam waxaad dhammaystiraysaan oo buuxinaysaan toddobaatan ummadood baa ummaddii ugu dambaysay tihiin ee toddobaatanka buuxinaysay tii toddobaatanaad baa tihiin toddobaatankaa ummadood idinka ayaa ugu khayr badan uguna sharaf badan ilaahay agtiisa antum khayruhaa wa akramuhaa cala allah ayuu nebigu yidhi sala allahu aleyh wasalam xadiiskuna waa xadiis qawiya oo nebiga sala allahu aleyh wasalam ka sugan sida muxadisiinta qaarkood ay sheegeen fadaaisha dacwada waxaa ka mid a ruuxii cid ugu yeedha khayr khayrkaa cidda samaysay ajarkeedoo kalea loo qorayaa sida uu nebiguba yidhi sala allahu aleyh wasalam man dalla calaa khayrin falahu milu ajri faacilih rawaahu muslim min xadiisi abi mascuud alansaari nebigu wuxuu yidhi sala allahu aleyh wasalam ruuxa khayr cid tusiiya waxaa u sugnaaday ka khayrkaa sameeya ajarkiisoo kale ayuu yeelanayaa oo helayaa yacnii ajarkaa mid la midoo la'eg baa loo qorayaa sida marka uu nebigu sheegay sala allahu aleyh wasalam wuxuu kaloo nebigu yidhi sala allahu aleyh wasalam man dacaa ilaa hudan kaana lahu min alajri mislu ujuuri man tabicahu laa yanqusu dalika min ujuurihim shay'a wman dacaa ilaa dalaalatin kana calayhi min alismi mislu aahaami man tabicahu laa yanqusu dalika min aahaamihim shay'a rawaahu muslim min xadiisi abi hurayra waxa uu nebigu yidhi sala allahu aleyh wasalam ruuxa hanuun dadka ugu baaqa waxa u sugnaanaya xagga ajarka cidda raacday oo hanuunkaa iyo khayrkaa la timi oo wuu sabab ahaa ajarkooda ajar la'eg baa loo qorayaa ajarradoodiina waxba laga nuqsaamin maayo oo laga dhimi maayo sababista uu khayrka u sababay daraaddeed ayaa ajarka isagana loo qorayaa mislu ujuuri man tabica waxaa soo gelaya ilaa yowmi alqiyaama cid alla ciddii ku dayatay ama khayrkaa uu caddeeyey ku raacday waxa uu yeelanayaa ajar la'eg buu yeelanaya saas aawadeed baa nebi moxamed sala allahu aleyh wasalam ummaddoo dhammi khayrkay la imanayso yacni waxaa loo qorayaa khayr la-eg baa loo qorayaa khayr la-eg ayaa markaa loo qorayaa weliba khayrkay ummaddu u imanaysaa way u labanlaabmayaan oo nebigu sala allahu aleyh wasalam ummatu moxamed khayrkay la imanayso hadday iimaan tahay hadday camal saalixa tahay dhammaan yacni isaga ayaa u sabab ahaa isagaa tusay isagaa ugu yeedhay yeedhistiisay ku raaceen saas aawadeed ruux kastaa camalka uu la imanayee wanaagsan cimrigiisoo dhan nebi moxammedna sala allahu caleyh wasalam in la eg baa loo qoraya waayo isagaa khayrka tusay hadday iimaan tahay hadday cibaadaad tahay hadday akhlaaq wanaagsan tahay yacnii nooc kastaoo wanaagsan oo diin ku dhaqan ah waxaa lagala kulmay nebi moxamed sala allahu aleyh wasalam baa lagala kulmay oo saxaabadii buu nebigu khayrka baray saxaabadiina waxay sii bareen yacnii dadkii ka dambeeyey taabiciintii bay sii bareen qaarba qaar bay barayeen ilaa yowmi alqiyaama saasaa laysu baraya saxaabadii uu nebigu khayrka baray dhammaan khayrkay la yimaadeen in la eg baa nebi maxamed loo qorayaa kuway khayrka sii bareen saxaabadu yagana waxaa loo qorayaa kuwaas ajarkooda ajar la eg baa loo qorayaa kuwaasi kuway sii bareenna ajarkooda ajar la'eg baa taabiciintii loo qorayaa baray dee mudaacafadii markaa iyagana markaa loo labanlaabay ee ajarka loo qoray cidday sii bareen yacni waxa weeye qoladii horena waa u labanlaabmaysaa oo dadka dambe ee khayrka la baray kuwii ka horreeyey ayaa ajarkoodii ajar la'eg la siinayaa kuwaa ka horreeye baray baa la siinayaa kuwaana kuwii ka horreeye baray baa la siinayaa sida sidaa u socotay nebi moxamed gaadhaysaa sala allahu aleyh wasalam marka waxay gaadhaysaa markaa nebi moxamed iyadoo ajarkii mudaacaf noqday oo kumanaan goor la labanlaabay ayay markaa gaadhaysa ila kuwuu khayrka sii baray kuway sii bareen inta loo qoray in la eg marka loo qoraayo yacni iyaga iyo markaysagaa wixii ay sii bareen oo dhan ee iyaga markaa ka sii sababoobay ajarka uga yimi baa ajar la eg nebiga loo qorayaa saas aawadeed waxay culammada qaarkood yidhaahdaan waxa qalad ah dadka qaarkood baa waxay odhanayaan faatixa nebiga u akhrinaya markaasuu odhanaya ilaahu faatixadaa ka ajar siiye nebi maxamed maxaa faatixa laga ajar siiyaa cimrigaagoo dhan khayrkaad samaynaysoo dhan baa laga ajar siinayaa xaggaad ka keentay qur-aankaad akhrinayso xaggaad ka keentay salaaddaad tukanayso xaggaad ka keentay soonkaad soomayso xaggaad ka keentay zakadaad bixinayso xaggaad ka keentay wanaaggaad samaynayso khayr oo dhan xaggaad ka keentay sow nebi maxamed xaggiisa kaagama soo gaadhin man dalla calaa khayrin falahu mislu ajri faacili inaad tidhahdo faatixa ilaahu ka sawaabi uma baahna war cimrigaagoo dhan khayrkaad samaysay hadday qur'aan akhris tahay hadday salaad tahay hadday zaka tahay hadday xaj tahay hadday akhlaaq wanaagsan tahay hadday markaa tahay muxaramaad laga dheeraado hadday tahay wanaag la sameeyo nooc kastaba hadday jihaad tahay hadday amru bimacruuf wax kastoo wanaagsanaad samayso oo diinku dhaqan ah nebi moxamed xaggiisa kaaga timi marka iyadoo mudaacaf u helayaa cimrigaagoo dhan khayrkaad samaysaa markaa la siinayaa in la eg oo loo qorayaa faataxa gaarnimadeeda inaad tidhaahdo ilaahu ka ajar sii markaa meesha ma taal man dalla calaa khayrin falahu milu ajri faacili wuxuu kaloo nebigu yidhi sal allahu aleyh wasalam wman dacaa ilى ضalaalaة kana calayhi min alsmi mislu aahaami man tabicahu wuxuu kaloo nebigu sheegay ruuxa dadka baadi ugu yeedha xagga dembiyada waxaa u sugnaanaya sida dadka raacay dembiyadooda dembi la midoo kale ayaa isagana loo qorayaa yagana dembiyadoodii laga nuqsaamin maayo addilo kaloo fadaa'isha dacwada sheegaysaa waa jirtaa waxaa ka mid a xadiiskii bukhaari iyo muslim ay soo wariyeen min xadiisi sahl bni sacdin aلsaacidi ee ku saabsanaa caliy bna abi aalib ou nebigu ku yidhi sala allahu aleyh wasalam suma adcuuhum ila alislaami wa akhbirhum bima yajibu min xaqi illahi tacaala fiih fawallahi laan yahdiya allahu bika rajula waaxida khayru laka min xumri nacam waxa uu nebigu yidhi sala allahu aleyh wasalam islaamnimada ugu yeedh oo gaaladaa waxaad ugu baaqdaa inay islaamaan oo islaamnimada aqbalaan waxaanad uga warrantaa waxa ku waajibay oo xaqa ilaahaya uga warran nebigu waa dhaartay yadan cidi dhaarsan oo waxau idhi ilaahay baan ku dhaartaye la an yahdiya allaahu bika rajulan waaxidan inuu ilaahay kugu hanuuniyo sababtaada nin qura waxay kaaga khayr badan tahay geela kiisa cascas bay kaaga khayr badan tahaa nebigu yidhi sala allahu aleyh wasalam camalka saalixa haba yaraadee adduunyo oo dhan waa ka khayr badan yihi ha yeeshee nebigu markuu sheegaayo sala allahu aleyh wasalam laan yahdiya allahu bika rajulan waaxidan khayrun laka min xumri nacam markuu sidaa leeyahay wuxuu uga jeedaa fahmada inuu u soo dhowaynayo ayuu uga jeedaa oo carabtu waxay aad iyo aad u jeclaayeen geelay aad u jeclaayeen midabada geelana waxay ugu jeclaayeen kiisa cascas bay ugu jeclaayeen halka soomaalidu ay ugu jeceshahay geela markaysagaa dayrcadka ay ugu jeclayd iyagu ka cascas bay ugu jeclaayeen ma aqaan ma cimilada markaysagaa midba mid ku habboon yahay taas midaan garanaya maaha sababtay ka cascas u jeclaadeen yacni ma fahmaayo almuhim nebigu wuxuu u tilmaamay sala allahu aleyh wasalam inuu ilaahay sababtaada ku hanuuniyo nin qura waxay kaaga khayr badan tahay geela kiisa cascas bay kaaga khayr badan tahay camal kastooo saalixi adduunya oo dhan buu ka khayr badan yahay oo ka fiican yahay ha yeeshee waxaa loo jeedaa min baabi ataqriibi ila alafhaam xagga fahamada ayaa loo soo dhowaynayaa oo waxaa laga tilmaamayaa camalkaasi aad iyo aad buu u qiimo badan yahay hadduu idinla qiimo badan yahay geela kiisa caascaaskana idinka sii fiican khayr oo dhan iyaduu ka fiican yahay haddana waxaa loo jeedaa dadka fahamkooda in lagu soo dhoweeyo ayaa muraadka looga jeeda ay tahay taasi waxay caddaynaysaa fadligay dacwadu leedahay bay caddaynaysaa qofka cimrigiisu waa kooban yahay nebigu wuxuu uhi sala allahu alayh wasalam acmaaru ummatii maa bayna sittiina ila sabciin wa aqaluhum man yajuusu dalik cimriyada ummaddaydu waxay u dhexeeyaan lixdan iyo toddobaatan bay u dhexeeyaan waxa yar inta ka tallowda oo ka gudubtaa toddobaatan waa yar tahay badiba waxay ku dhintaan sida haalibka lixdan iyo toddobaatan inta u dhaxaysa qaar ka horreeyaana waa jiraan qaar ka dambeeyaana waa jiraan laakiin waa yar yihiin ee haalibku saasuu badan yihin cimrigii maadaamuu sidaa u kooban yahay ruuxa camalkiisii waa koobnaanayaa waa inuu ka faa'iidaystaa mawaasimta khayrka iyo wakhtiyada fadliga badan waa inuu ka faa'iidaystaa camallada fadliyada badan waa inuu ka faa'iidaystaa dadka markaa inuu khayrka u tilmaamo oo khayrkii ay samaynayeen isaguna ajar ka helo yacnii khayrkaas khayrka inuu dillaalo oo khayrka ajar ka helo waa inuu taa isku mashquuliyaa waayo waa sawaab u soconaaya xataa hadduu dhinto ajar u soconaya weeyi oo nebigu wuxuu sheegay sala allahu aleyh wasalam idaa maata alinsaanu inqataca camaluhu ila min salaas hadduu markaa aadamigu dhinto camalkiisu waa go'ayaa saddex mooyaane saddexdan go'ayni waa maxay ee u soconaya sadaqatin jaariya waa sadaqo waqaf jaariya oo soconaya aw cilmi yuntafacu bih ama cilmi lagu intifaaco waa cilmi uu nashriyey kutubo uu qoray kutubo uu duubay kutubo markaa yacni dad u baray cilmi uu dad baro ku intifaacay inta lagu intifaacayo ilaa yowmi alqiyaama ajarkiisu waa u soconaya aw waladin saalixin yadcuu lah ama ilmo wanaagsanoo u soo duceeya ubad wanaagsanoo uu ka tegay oo u soo duceeya culammadu waxay yidhaahdeen waxa ruuxa ka anfacaya yacni weladka ka anfacaya waalidkiisa kuma koobnoo keliya duco laakiin ducada maxaa loo sheegay waxaa la baraarujinayaa baa lee fadliga ay leedahay ducadu iyo muhimmadda ay leedahay ducada dadku waa ka haafil noqdaan waana fududaho waa sahlan tahay yacni fadligeeduna waa weyn yahay oo wax weyn baa lagu helayaa ducada saas aawadeed qofku naftiisa iyo labadiisa waalid iyo mu'miniintaba waa inuu u duceeyaa mu'miniintaba waa inuu si caama ugu duceeya nebi nuux muxuu yidhi rabbi ikfir lii waliwaalidaya waliman dakhala baytiya mu'mina walilmu'miniina waalmu'minaat ilaahayow ii dembi dhaaf labadayda waalidna u dembi dhaaf buu yidhi ciddii gurigayga soo gashay xaalay mumin tahayna ilaahay u dembi dhaaf mu'miniinta iyo mu'minaadka kuwa iimaan leh rag iyo dumarba ilaah u dambi dhaaf waa duco caam ah nebi ibraahim muxuu yidhi isaguna saa si laag ayuu markaa ugu duceeyey ilaa mu'miniinta markaysaga ugu duceeyey oo ducadii yacni si khaas ah iyo si caama ah mid walba uu ugu duceeyey marka ducada in la farabadiyo aad yo aad bay markaa muhim u tahay fadaaisha ay leedahay khayrka dadka loogu baaqayo waxaa lagu daray camallada baaqiga noqonayaan go'aynin ciddii uu markaa khayr baray aw cilmin yuntafacu bihi sifaadka ay habboon tahay qofka daaciga inuu yeesho way fara badan yihiin sifaad fara badan baa soo gelaaya oo waa inuu isagu dee diintii ku dhaqmaya waxa ugu horraysaa waa tawxiid iyo ikhlaas waa inuu la yimaado oo camalkiisa ilaahay u saafi yeelayo xagga ilaahay waa inuu dadka ugu baaqaya shacbiyaddiisa iyo dadka isaga raacaya iyo dadka u sacabinaya iyo dadka u jiibinaya iyo dadka daba raxlaynaya inuu farabadiyo muraadkiisu waa inaanu ahayn muraadkiisu waa inay tahay ikhlaas udcu ila sabiili rabbika bilxikmati waalmawcidati alxasana ilaa nafsika lama odhan naftaada dadka ugu baaq maxaa la baraarujinaya ikhlaaskaa la baraarujinaya waxaad ugu yeedhaa yani markaa waddada rabbigaa dadka ugu yeedh qul haadihi sabiilii adcuu ila allah ila allah yani laa ilaa hayri xagga ilaahay baan dadka ugu yeedhaya ahlucilmiga qaarkood waxay yidhaahdeen waxaa ku sugan altanbiihu cala alikhlaas qul haadihi sabiilii adcuu ila allah waxaa ku jirta baraarujin ikhlaaska la baraarujinayo لأن كثيرا من الناس لو dacا إلى الحق faإنma ydcو إلى نفسه waayo dad fara badani hadday xaqa dadka ugu yeedhayaan waxay ugu yeedhayaan naftooda ayay ugu baaqayaan oo ugu yeedhayaan yacnii isagoo xaq ugu yeedhaaya ayaa qasdiga iyo muraadku uga jeedaa waxay tahay isagu inuu farabadiyo atbaacdiisa iyo dadka raacaya iyo dadka daba raxlaynaya iyo dadka u jiibinaya iyo dadka ayidaya inuu farabadiyo ayuu uga jeedaa muraadkiisu waa saas waxaana la rabaa ruuxu ikhlaas inay ka noqoto saas aawadeed waa ina ruuxa isugu mid noqotaa yacni markaa dad fara badani hadday yeedhmadaa yeelaan iyo haddaynay yeelin waa ina farqi u kala yeelan dadka qaarkood waxa dhacdaa duruusaha qaar markuu dhigaayo haddii dadka dhegaysanaya ay yaraadaan waxa uu leeyahay marka munaasib iima aha tani marka cidi waxba dhigan mayso waa iska daynayaa haddii dad fara badani soo fadhiistaan oo uu arko dad badanoo dhegaysanaya yacni markaa waa dhigaya haddii dadka dhegaysanaya ay yaraadaanna waa ka laalaabanaya maxay tahay isagu wuxuu eegayaa atbaacdiisii inay markaa intay leeg tahay ikhlaaskii baa nuqsaani ku jirtaa waa naqsun fi likhlaas waa in markaa midhka iyo kunku isugu mid waa inay u noqdaan oo hadduu isagu xaq sheegaayo xaqaasun ku sugnaadaa ahlucilmiga qaarkood yacni dad badanoo wax ka dhigta may helin xataa waxaa la yidhahdaa sheikha carabiyada aadka ugu caanbaxay ee ibnu maalik la yidhaahdo ee kutubaha caankae alfiyadu ka mid tahay leh waagiisii dad badani waxba kama dhigan waa yaraayeen baa la dadka wax ka dhigtay wakhtiyada qaarkood intuu istaaga baa la yidhi albaabka ayuu odhan jiray war yaa naxwo doonaya war yaa qiraa'aad doonaya yacni culummaha uu yaqaanuu sheegi jiray markaasaa cidina u iman weydi markii dambe kutubihiisii baa laga daba dhacay oo ilaahay barakada wuxuu u geliyey xaggii kutubta afraad yar oo aan badnayn oo inankiisii ka mid ahaa badruddiin iyo imaamu nawowi afraada caynkaasoo wax ka dhigtay oo aad u naadirina waa jiraan aad qalaa'il u ah aad u yar alcallaama maxamed ibnu saalix alcuthaymiin rubuucu qarni wax ku dhow sheikha cilmiga badnaa raximahullah ee la odhan jiray moxamed ibnu saalix alcuthaymiin rubuucu qarni wax ku dhow ayaan dad fara badani dhegaysan jirin haddana duruusta kama caajisi jirinna waa dhigi jiray waxaa dhegaysan jiray afar iyo labaatan sano muddo ah dadaan toban gaadhin mar ha noqdaan mid ama laba ama saddex ama afar ama sagaal yani waxa weeye tiro aan toban gaadhin afar iyo labaatan sano cidda wax ka faa'idaysan jirta ay ahayd ugama soo dhaqaaqi jirin saasuu ugu dadaali jiray waagii dambe waa laga daba dhacay oo ilaahay duruustiisii waa barakeyey waxa aadu la yaab leh duruusihii u dhigi jiray la tafriiqiyaa waxay noqotay kutub musannafaadoo yacni ilaahay barakeey oo cilmiga ku yaalla aad yaabayso albaraka min allah alimaam nawowi cimrigiisu ma badnayn shan iyo afartan jir buu ku dhintay haddana turaaska cilmiga uu ka tegay aad iyo aad buu qaali u yahay kutubo aad u fara badanna waa alifay oo aad la yaabayso cimrigaa kooban sidee intaasoo kitaab ugu qoray markaasaa kutubihiina ilaahay barakeeyo dadkii ka daba dhacay jamiicu dawaa'if qolo waliba imaamu nawowi waa akhrisataa kutubtiisa qabuul buu ilaahay siiyey albaraka min allah barakadu xagga ilaahay bay ka ahaatay waxaynu u jeednaa yacnii ruuxa markaa daacigahay awalan waa inuu ikhlaaska la yimaadaa nusuusta ikhlaaska sheegaysana waa fara badantoo aayaati badan ayaa ku soo arooray ikhlaaska alaa lilaahi diinu alkhaalis yanii allah bay u sugnaatay diinta khaaliska yani ikhlaaska siyaalo kala duwan baa markaa laynoogu sheegay mar shirkigaa laynaga reebaya mar ikhlaaskaa layna amraya mar waxaa laynoo sheegaya camalka in ikhlaas lagula yimaado wamaa umiruu ila liyacbudu allaha mukhlisiina lahu ddiin waxaa la amray oo qura yacni ikhlaas baa la amray wamaa umiruu ila liyacbudu allah inay allaha caabudaan mooye wax kale lama amrin xaalay markaa u khaalis yeelayaan cibaadadooda ilaahay u gaar yeelayaan u saafyeelayaan wuxuu kaloo allah yidhi facbud illaaha mukhlisan lahu diin ilaahay caabud xaalaad diinta u khaalis yeelayso u saaf yeelayso waxa uu nebigu yidhi sala allahu aleyh wasalam xadiisulqudsigu ilaahay ka soo warinayo ana aghna ashurakaai can ishirki faman camila camalan ashraka fiihi macii hayrii taraktuhu wa marka shirkigii baa laynaga reebaya riyaaga ismaqashiinta yacni istuska iyo ismaqashiinta waa in la yska jiraa waa in ikhlaaska lala yimaadaa waa alaslu alasiil asalkii wax ku binaysnaayeena asiilka ahaa weeyi waa asalkii asallada mar labaadka mutaabacada sunnada uu raacayo waa inuu taana la yimaadaa waayo camalka saalixa haddii markaa sunnadii nebiga aanu ku fadhiyin la aqbali maayo man camila camalan laysa calayhi amruna fahuwa raddun xadiiska saxiixe muslim saxiixa ku soo wariyey waxa uu sheegayaa in nebigu yidhi sala allahu aleyh wasalam qofka camal sameeya aan amarka yaga waafaqsanayn camalkaasi wuxuu noqonayaa camal marduuda oo aan laga aqbalay haddii sunnadaa marka camalku aanu ku fadhiyin wuxuu noqonayaa mid marduuduu noqonaya waayo waa bidco bidcaduna waa marduuda labada markaa shardiya camalka saalixa lagu aqbalayaa waa alikhlaas iyo mutaabacatu rasuul sala allahu alayh wasalam waa in camalka ilaahay wejigiisa loo saaf yeelo waa in rasuulka sala allahu alay wasalam sunnadiisa la raaco labadaasi camal kastoo wanaagsan baa loo shardinayaa marka ugu horraysa ruuxa daacigi waa inuu labadaa la yimaadaa shayga kale saddexaad waa inuu cilmi la yimaadaa oo cilmi ku sifaysan yahay uu garanaayo yacni waxa uu dadka ugu yeedhaayo haddii aanu garanaynin oo cilmi darri jahli dadka ugu yeedho waxaa dhici karta inuu wax lumiyo oo isagoo isle waxbaad wanaajinaysaa waxaa dhici karta inuu wax kharibo saas aawadeed buu allah yidhi qul haadihi sabiilii adcuu ila allaahi calaa basiiratin ana waman ittabacanii calaa basiira jahli waa inaanu ruuxu ku baaqin ee waxa uu ku baaqayo waa inuu u cilmi leeyahay wuxuu kaloo allah yidhi qul innii calaa bayinatin min rabbii yacni waxaad tidhahdaa waxaan ku sugnahay bayine iyo xujo cad oo xagga rabbigay ka ahaatay baan ku sugnahay dheh bayinada iyo xujada cadna waxaa loo jeedaa cilmi iyo basiiro in loo leeyahay oo yacni markaa shareecadii la garanayaa loo jeeda waxaa lagu kor noqonayaana waa cilmiga shareecada la garanaayo ee la raaco iyo camalka lagu dhaqmaayo allah wuxuu yidhi yarfac illaahu aladiina aamanuu minkum waladiina uutuu lcilma darajaat ilaahay wuxuu kor yeelayaa kuwa mu'miniinta ah iyo kuwa cilmiga la siiyey derajooyin buu kor yeelayaa waxa lagu kor noqonayaa waa maxay waa biliimaani waalcilm waa iimaankii cilmiga iimaankii markii la sheegay cilmigiina waa la raaciyey haddii ruuxu markaa cilmi darro uu yidhaahdo dacwad baan ku samaynayaa waxaa dhici karta inuu wax kharribo waatay yidhaahdeen taabiciinta qaarkood ay yidhaahdeen man camila calaa gayri cilmin kaana mima yufsidu akhara mimaa yuslix ruuxa ku camalfala cilmi la'aan ku camalfalaa intuu fasahaadinayaa ka badan iyo intuu kharibayaa ka badan intuu hagaajinayo isagoo isle waxbaad hagaajinaysaa ayuu wax marka cilmigaa u xagaya waayo jahligii waa dulumaad cilmigina waa nuur marka waa in cilmi loo yeesho shareecadii waa inuu noqdaa yacni caaliman bima yadcuu yacni wuxuu ku baaqayo waa inuu garanaya cidduu u baaqayana waa inuu garanayaa siduu ugu baaqayana waa inuu garanayaa mid waa cilmun bilusluub yacni midna waxa weeye wuxuu dadka ugu yeedhaayo waa inuu garanaayo oo bayine kaga sugan yahy siduu ugu yeedhayana waa inuu garanayo cidduu u yeedhayo laftooda waa inuu garanayo yaa mucaadu innaka ta'tii qawman ahla kitaabin muxuu nebigu u sheegayaa mucaadadku u yeedhaayo noocay yihiin iyo siday yihiin buu u sheegayaa dabeedna wuxuu u sheegayaa halkuu kaga bilaabayo saasuu u sheegay sifaadkii waxaa ka mid ah waa inuu garanayaa xikmada iyo mawcidada wanaagsan mawcido oo dhan lama odhan mawcidadii inay u qaybsami karto xasana iyo hayru xasana ayaa laga fahmayaa oo qaydka ama sifada waxa u asala in wax lagu bixinayo walaslu fi lqaydi ixtiraazun wayaqil ligayrihi ka kashfi tacliilin juhil sida naadimkuba uu yidhi waa alcallaama maxamed ibnu saalix alcuthaymiin weeyaane uu yidhi asal waxa waa qaydka ama sifada yacni ixtiraaz wax lagu bixinaya u asala in wax lagu saarayo baa sifada u asala iyadoo aanna wax lagu bixinayna way soo aroortaa markaana waxaa looga jeedaa yacni sifa kaashifo tacliil baa laga tilmaamaya waxbaa yani markaa waxbaa lagu cilaynaya waa la sababaynaya mararka qaar bay taasi u timaadaa hadda waxay ku timi cala alghaalib waalmawcidati alxasana waxaa loo jeedaa waanada wanaagsan waanadii aan wanaagsanayne qallafsane dadku ka diraayo ta noocaasa in laga daayo ayay noqonaysa ta ku habooni waa ta xasanada fiican waa inuu garanayaa yacni sida dadka loola doodaaye saxda ah ay ku fiican tahay yacni waa inu garanaya sida wanaagga badan dooddu ku wanaagga badantayna waa inu garanaya waayo shaygii inuu sameeya ma suuragal ah haddaanu garanayn samaynta la samaynaya waxay ka dhalanaysaa oo ka farcamaysaa garashada marka hore la garanaayo taasay ka farcamaysa waxaa soo gelaya inuu cilmi leeyahay xataa caqiidadii saxda ahayd waa inu garanaya dadka qaarkoodoo isle xagga ilaahay dadka ugu baaqa waxaa dhici karta jahli inuu dadkii ugu baaqo oo uu dabeedna wax ilaahay ka fogaynaya dadkii u laqimo ama u sheego ama u qorxiyo mana garanaayo waxaan ugu yeedhayaa inay tahay wax qaldan wuxuu isleeyahay wax wanaaji laakiin waxbuu kharibaya yacni markaa taas oo kale si looga baxo waa in aqoon loo yeeshaa sifaadka ruuxa daaciga ku habboon waxaa ka mid ah khayrka uu dadka ugu baaqayo waa inuu ku camal falaa oo ku dhaqmaa oo khayrkuu ku baaqayo haddaanu ku dhaqmin dee khayrkii wuxuu ku noqonayaa xujo waalqur'aanu xujatun laka aw calayk qur'aanku xuju kugu yahay ama aduu kuu yahay marna aduu kuu doodayaa marna aduu kugu buuxinaya waciid iyo gooddi baana ku soo arooray in dadka wanaagga la amro oo xumaanta laga reebo oo aan xumaantiina laga tegin waajibaadkiina aan lala imanin allah wuxuu yidhi kabura maqtan cinda allahi an taquluu ma laa tafcaluun ilaahay agtiisa waxaa ku weynaatay xagga cadho ahaan inaad tidhaahdaan waxaydaan samaynaynin marka rabbi inuu ka cadhoonaayo ayaa laynoo sheegay kabura maqtan cinda allahi an taquluu ma laa tafcaluun adillo kalena waa ku soo aroortay iyadoo laynooga digaayo in dadka khayrka la amro haddana khayrkii aan lala iman ata'muruuna annaasa bilbiri watansawna anfusakum dadkii ma khayrkaa amraysaan nafyihiinnina waa ka tegaysaan oo khayrkii lama imanaysaan miya waa inkaar la inkirayo oo laynoo tilmaamayo saas inaynay fiicnayn laynoo sheegaayo axaadiis waciid sheegaysa ama gooddi sheegaysaana waa jirtaa sifaadka daaciga waxaa ka mida waa iska soo koobaynaaye yacni markaa sidqi inuu odhaahda iyo camalka mid walba ka run sheego oo runta waa layna amray beentana waa laynaga reebay allah wuxuu yidhi yaa ayuha aladiina aamanuu itaquu allaha wa kunuu maca asaadiqiin saadiqiinta la jirkooda noqda sidqigaa laynoo ammaanay fadliga sidqiga laynoo sheegay runtu fadligay leedaha laynoo sheegay aayaadkiiyo axaadiistaba waa laynoogu tilmaamay marka kadibka iyo beenta iyo sifaatka munaafiqiinta waa in layska jiraa aayatulmunaafiqi alaas calaamadaha munaafiqu waa saddex waxaana ka mida idaa xaddasa kadab hadduu sheekeeyo been buu sheegaa ruuxa mu'minku waa ka duwan yahay mar haddii la yidhi calaamadaha munaafiqaa sidaasa waxaa la garanayaa calaamadaha mu'minku inay tahay idaa xaddasa sadaq hadduu sheekeeyo run buu sheegayaa waxaa ka mid ah sifaadka wanaagsan sabirka ayaa ka mid ah adilada aad buu ugu soo arooray erayga sabir sabirkiiyo fadligiisu aad buu ugu soo arooray mar la amrayo mar la ammaanayo mar fadligiisa la sheegaayo mar loo bushaaraynaayo allahu wuxuu yidhi wasbir wamaa sabruka ila billaah sabir marka waa amrun bisabri sabirku waa waajib sabirkuna saddex qaybood buu u qaybsamaa siday culammadu sheegeen waa asabru calaa taacati illaah iyo alsabru can macaasi illaah iyo alsabru cala alaqdaari almu'lima cala almasaa'ib ta koowaad waxay tahay waa in lagu sabro taacada ilaahay ta labaad waxay tahay waa in laga sabro macaasidiiyo dembiyada ta saddexaad waxay tahay waa in lagu sabro masaa'ibta iyo qadarada marka wax xanuujinaya in lagu sabro oo lagu adkaysto weeye sabirku sunno maaha sabirku waa waajib weeye waa faral fadli badanna waa lagu helayaa sabirka imaam axmed ibnu xambal waxau idhi raximahullah sagaashan goor wax ka badan ayuu ku soo arooray erayga sabir qur'aanka ku soo arooray wuxuu u jeedaa ishtiqaaqaadkuu leeyah oo dhan ama ficil amar ha noqdo ama ficil maadi ha noqdo ama ficil mudaaric ha noqdo ama ha noqdo marka yani ismu faacil ha noqdo ama masdar ha noqdo yani marka ishtiqaaqaadku leeyahoo dhan marka la sheegaayo sagaashan goor in ka badan buu kuso arooray inta ka badan sagaashan ma xadidin laakiin markii la tiriyey waxay noqotay boqol iyo laba goor bay ku soo aroortay maadada sabri intay qur'aanka ku soo aroortay waa boqol iyo laba goor marka fadliga uu sabirku leeyahay aad bay u badantay camalada kale waxaa laynoo sheegay in la labanlaabayo oo ama toban goor ama toddoba boqolo goor sabirka xataa laguma koobin inta gooree la labanlaabayo toddoba boqolo goor laguma koobin oo allah wuxuu yidhi innamaa yuwafa asaabiruuna ajrahum bigayri xisaab waxaa loo oofinayaa loo dhammaystirayaa kuwa sabraya ajarkooda xisaab la'aan yani waxaa weeye labanlaabyo fara badan ayaa markaa loo labanlaabaya sifaadka qofka daacigaa ah waxaa ka mid a yacni waa inuu la yimaadaa markaa ludfiga iyo dhibirsanaanta iyo liinka waa inuu la yimaadaa iyo cafinta iyo jeesadka markaa ciddii xumaato ku samaysta uu iska cafinayo oo uu ka jeesanayo fabima raxmatin min allahi linta lahum walow kunta fadan haliida alqalbi lanfaduu min xawlik ilaahay wuxuu ku yidhi nebiga sala allahu aleyh wasalam naxariis ilaahay daraaddeed ayaad u noqotay mid u debeecsan ee haddaad noqon lahayd mid qallafsan haddaad noqon lahayd oo dabeecad adag oo qalbigaagu yacnii uu adag yahay oo naxariistu ku yar tahay way kaa kala yaaci lahaayeen lanfaduu min xawlik marka ilaahay wuxuu ku ammaanay nebiga sala allahu aleyh wasalam yacnii debeecsanaanta uu debecsanaa ayuu ku ammaanay inaanu khaliida alqalbi ahayn ee raxiima alqalbi ahaa oo qalbigiisu naxariis badnaa uu ahaa mid akhlaaq wanaagsan uu ahaa mid dhaqan ahaan debecsan sidaasuu ilaahay ku ammaanay nebiga sala allahu aleyh wasalam wuxuu allah yidhi khud ilcafwa waamur bilcurfi wa acrid can iljaahiliin qaado cafwiga cafinta aad wax cafinayso qaado macruufkaoo wanaaggaana amar jaahiliintana iskaga jeeso bimacnaa hadday xumaato kugu sameeyaan yacni markaa waxba haddanayn ee iskaga jeeso cafwigaa iyo sabirkaa aad iyo aad baa loogu baahan yahy dadkana in la dhex galoo lagu sabro dhibtooda waxay ka fiican tahay in laga dheeraado la yidhaahdo cidna halkaa u dhaafi maayo oo cibaado la ysaga go'o oo nabigu wuxuu ihi sala allahu aleyh wasalam almu'minu aladii yukhaalitu annaasa wayasbiru cala adaahum khayrun min aladii laa yukhaalitu annaasa walaa yasbiru cala adaahum yacnii muuminka dadka dhex gelaya oo dhibtooda ku sabraya wuxuu ka khayr badan yahay kaan dadka dhex gelaynin dhibtoodana aan ku sabrayn isagaa cibaadadiisa iska qaabilay iyo qur'aan akhriskiisa iyo cibaadadiisa iyo salaaddiisa iyo wardigiisa dadkiina waa ka dheeraaday waxaa ka fadli badan ka dadka dhex gelaaya ee ku sabraaya dhibaatada ayaa ka khayr badan waxaa haboon sifaadka ruuxa daaciga ah inay ka mid noqoto inuu la yimaado tawaaducu isdhuldhigaayo oo aanu iswaaweynayn oo kibraynoo sare isu qaaday oo uu iska jiro yacnii kibirka iyo faanfaanka iyo sare isuqaadka uu iska jiro tawaaduca iyo isdhulligana ula yimaado nebigu wuxuu idhi sala allahu aleyh wasalam man tawaadaca lilaahi rafacahu allah ku kastoo ilaahay dartii isu hoos dhigo u tawaaduca ilaahay baa kor u qaada ilaahay baa kor yeelo kor u qaada markaa tawaaduci rifcaa lagu helaya iyo korrayn cidda markaa kibirka la timaadana ilaahay waa hoosaysiiyaa oo waxaa lagu ciqaabaa wax qasadkoodii ku liddi ah waxay doonayeen sare inay isu qaadaan ilaahay hoos buu celiya ilaahay baa hoosu celiya allah wuxuu yidhi tilka addaaru alaakhiratu najcaluhaa liladiina laa yuriiduuna culuwan fi lardi walaa fasaada walcaaqibatu lilmuttaqiin taasi waa daartii aakhiro oo waxaannu u yeelaynaa kuwaan doonaynin korra inay arlada ku korreeyaan iyo kharribaaday arlada kharibaan kuwaan doonayn baannu u yeelaynaa cidhib dambeedka wanaagsanna wuxuu u sugnaaday kuwa muttaqiinta ilaahay ka baqanaya marka tawaaduc in lala yimaado waa shay aad iyo aad u fiican tawaadac takun najmi laaxa linaadirin cala safaxaati almaa'i wahwa rafiicu walaa taku kaddukhaani yacluu binafsihi cala tabaqaati aljawi wahwa wadiicu shaacir baa macnahaas intuu qaatuu wuxuu yidhi in tawaaducana kornimo laga helaayo kibirkana hoosayn laga qaadaayo yacnii isdhullig takuun ka najmi xidigoo kalaad noqon oo laaxa linaadirina u muuqday mid waxa weeye eegaaya yacni biyaha korkooda ayuu uga muuqanaya xiddigu isagoo korreeyo xagga samada ku sugan ayaa haddana biyaha balliyada iyo berkadaha iyo marka la dul taagan yahay xiddigihii baa ka muuqanaya suur ahaan waxaad mooddaa inay hooseeyaan laakiin xaqiiqatan dee xidiguhu waa korreeyaan ruuxa mutawaadiciina saasoo kale weeyo hadduu isdhuldhigaayo liajli illaah laakiin isu dhuldhigaayo bihada sharti ilaahay darti isu dhuldhigaayo yacni isagoo suura ahaan u muuqda iyo muuqaal ahaan inuu hooseeyo ayuu xaqiiqatan korreeya walaa taku kaddukhaani yaclu binafsihi qiiqoo kale ha noqon qiiqu naftiisa ayuu markaysaga mudhmudhmudhmudh yidhahdaayoo sare u kaca yacni waxa weeyaan jawiga ayuu sare ugu kacaa hawadaa sare ayuu qabtaa haddana waa mid liito qadarkiisu waa hooseeya marka tawaaduca in lala yimaadaa aad iyo aad ayay muhim u tahay waxaa ka mida sifaadka waxa weeye wanaagsan ee ruuxa daaciga ay ku habboon tahay inuu la yimaado inuu dacwadii yacni markaa dadka ugu yeedho yacni sida umuuruhu u kala muhiimsan yihiin alaham faalaham oo caqiidada saxan awalan markaysaga waa inuu ku dadaala inuu dadka u saxo oo hadday caqiidadu qaldanto akhlaaq wanaagsan dadka loogu yeedho dee waxba tari mayso akhlaaqda wanaagsan haddii waxa weeye asalkii ay ku binaysnaan lahayd uu kharriban yahay oo shirkiyaad yacni ay ku sugan yihiin maxay taraysaa marka akhlaaq wanaagsan oo lala yimaaddaa maxay taraysaa salaad lala yimaaddaa haddii waxa weeye tawxiid aanu haynin saas aawadeed waatuu nebigu ku yidhi sala allahu aleyh wasalam mucaad yaa mucaadu innaka taatii qawman ahla kitaabin falyakun awala ma tadcuuhum ilayhi shahaadatu an laa ilaaha ila allah ana muxammadan rasuulu ullah marka waa inuu ugu yeedhaa alaham falaham sida markaa umuuruhu u kala muhiimsan yihiin waa inuu ugu yeedhaa taas waa inuu ku dadaalaa sifaadka daaciga waxaa ka mida tacaawun dadku khayrka isku kaashadaan oo khayrkii la wada qabto oo khayrkii lala wada yimaado oo yacni markaa siduu ilaahayba amray wa tacaawanu cala albiri waaltaqwa walaa tacaawanu cala alismi walcudwaan waxba ma qaban karo ama wuxuu qaban karaa waa koobantahay keligii la iman karaa laakiin maxaa fiican waa in markaa la kulmiyaa in waxa weeye khayrkii iyadoo dadka loogu yeedhayo haddana khayrkii in laysu kaashado waa in laysu dulqaataa waa in laysu sabraa waa in akhlaaq wanaagsan lagu dhaqmaa waxaa jirta walaalaha markay khayr qabanayaan ama camal ay wada qabanayaan kollayba dee dadku markaa isku qalbi ma aha nawcan maa wax waa kala tirsan karaan waa isku dhici karaan akhlaaq ahaan iyo dabeecad ahaan baa dhici karta inay kala duwanaadaan in laysu sabro in laysu dulqaato in waxa weeye maslaxada caamkaa la eego yacni aad iyo aad ayay markaa muhim u tahay marka taa waa in lagu dadaalaa cilmigana ruuxu waa inuu sii wadaa oo intuu markii hore bartay keliya waa inaanu ku joogin ee waa inuu ku dadaalaa inuu kororsado cilmiga alcilmu laa yaqbalu jumuud sheekh albaani wuxuu odhan jiray raximahullah cilmigu ma aqbalaayo yacni jumuudu meel ku qallalo ee ruuxu mar walba wuxuu sii kororhsan karaa cilmi oo waa sii faa'idaysan karaa marka saas aawadeed cilmiga inuu sii kororsado sii faa'iidaystana waa inuu aad iyo aad ugu dadaalaa aad iyo aad waa inuu markaa taana ugu dadaalaa yacni sifaadka markaa wanaagsan waa inuu farabadsadaa towbadda iyo istikfaarka iyo toobadkeenka iyo marka waxaweye dikriga uu ilaahay xusayo waa inuu markaa badiyaa yani dad fara badani waxaa laga yaabaa xuska uu ilaahay xusayaa iyo ducada uu ilaahay baryayaa inay markaysa marka koobnaadaan marka waxa weeye ruuxa daacigii waa inuu farabadiyaa xuska uu ilaahay xusayo yani dikriga uu ilaahay xusayo istikfaarki iyo tawbada yani markaa waa inu aad iyo aad u badiyaa taas waa in lagu dadaalaa baaraka allahu fiikum ilaahayna ha inagu anfaco dhammaanteen ba nafacna allahu biha jamiican wallahu aclam subxaanaka allahuma wabixamdika ashhadu an laa ilaaha ila anta astaqfiruka atuub ilayk